bismi illaah alxamdu lilahi rab lcaalamin wsalaatu wasalaamu ala rasuuli illah wala alihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu eh, waxaan dib ugu soo laabanay kitaabka nagixidii aalibilcilmi waxaan joognay aladab athani walcishruun min adaabi aalibi maca shaykhihi salaam alaikum eh, adabka laba iyo labaatanaad min adaabi aalibi maca shaykhihi ciwaanka wuxuu ka dhigay mualifku xiliyadan atalaqi can lmubtadici atalaqi ay talaqi cilmi sharci can lmubtadici in cilmiga laga talaqi cilmi cilmiga ka barashadiis laga barto can mubtadici qof mubtadica ah. mubtadicu huwa aladi ibtadaca fi diin diinta qox cusub kusoo daray <clears throat> bidcadu laa shaka inay aqsaam qaybay leedahay marka laga fiiriyo xumideeda hunaaka bidcat mukafira wa bidcat mufasiqa bidcada waxaa dhici karaysa inay maarata bidca kufriya keento gaalnimo keenayso midna waxa weeyaan inay faasiqnimo keliya tahay qofka laga qaadanayo bidcadiisuna waxay ku xilan tahay nooca bidcadu ay tahay bidcaduna wax cusub oo kasta oo diinta lagu soo daro maaragtay ka diin ahaan diinta lagu soo daro nabigeena aley salatu slam bidca dhamaanteed waa baadi buu yiri bidca fiicana ma jirto oo diin ah soo nabigu yiri kullu bidcatin dalaala kuliyadaasi nabigu yiri bidco kasta waa baadi buu yiri daliilka maarata istitna ma laha man axdata fi amrina hada maa laysa min fawa rad man camila camalan laysa caleyh amruna fawa rad iyaaku muxdathaat lumuur waxaa idinkaga digaya arrimaha lasoo darasiiyey bidc kastana waa baadi wey marka qofka mubtadica ahi bidcadiisu ama waa mukafira ama waa mufasiqa marka labadaasi ka qaadashadeeda qofka wax laga qaadanayo mubtadica ah iyo aadaabta ku haboon ayuu mualifku tilmaami doonaa waxay ka tilmaamayaa nasixata liaalib lcilm aalib cilmigu asagoo nasiixinaya cid wa ka qaadanaya manhajkiisa wadis markaasuu ku yihi ixda ixdar ayuha aalibu aalibkoo ka digtoonaaw ixdar ayuha aalib abaa jahlin ama abaljahli abaljahl jahlnimada kii u saaxiibka aha iska ilaali ka digtoonow abaljahli yani saaxib aljahl lanna mubtadicu waxa weya waa jahil lawlaa jahluhu lama btadaca fi diin tuusan jahlnimo jirine diinta waxma bilowdeen cusub maanta kuu soo daray marka ixdar abajahl abo ixdar abaljahli almubtadica waad ka bedeleysaa ixdar ilmubtadica mubtadica iska ilaali almubtadica waa bedel baan ka dhigayna bedel can abajahl nacam hadaad bayaan ka dhigtan waad dhici karaysa waxaan ujeedaa abajahlin baan ujeedaa mubtadicaan ujeeda cafan ayaan ujeeda tira abajahli waayahay ixdar ka digtoonaaw ayuha aalib abaljahli ka digtoonaaw saaxib aljahl almubtadica mubtadica maarta badlu min alab alladii mubtadicaasoo masahu uu taabtay zayqu lcaqiidati inxiraaf alcaqiida zayqu lcaqiida caqiidada leexashadeeda iyo inxiraafkeeda uu taabtay rajulu munxarifun caqadiya wahadihi bidca caiima uu inxiraafay xagga caqiida ahaan hada huwa mubtadic maqsuud huna oo waqashiyathu ay dabooshay qadathu suxub lkhuraafa khuraafanimo khuraafo caadadkeed baa daboolay qadathu suxubun kafiifa min alkhuraafa marka caadad khuraafaad daboolay muxuu leeya caadku waxbuu isku aadiyaa waxba ma arka wahada cama can ilxaq xagga arki ma karayo maxaa yeelay asaga iyo xaqa waxaa udhexeeya caadad baa udhexeeya markaasuu dhalaya uma jeedi karayo xaqa maarta waxaan xataa maskaxda iyo maanka gelin karin baa loo akrinaya markaasu iska nacamreynaya marta iska rumaysanaya maxaa keenay qofkaana waxa wey cama can ilxaq xaqibu ka indhabeela waana basharka in fara badanoo kamid a yani waxa weyaan waxyaalaha xaqiiqooyinka ay u dhala ay yihiin asbaabaa jira taiirinaya dhaxal hore awo laga dhaxlay yani tarbiye xun maaratay adhaash bilkaraamaat karaame looga nixiyo manafku qaabo kamid tilmaami doon marka iska ilaali qofka noocaas oo kale ah inaad wax ka qaato kuna tiraadad maarata wax ka qaata oo waqashiyatu ay dabooshay yani suxub lkhuraafa khuraafada maarata caadadkeeda daboolay faacmathu can ilxaq markaas weyaan macnaheed xaqii ka indhatirta yuxakimu calaamaadka u leeya waa maxay yuxakimu alhawa yuxakimu wuxuu ku xuguntamayaa wuxuu aasaaska dhigaya raacaya alhawa wuxuu jecel yahay hawadu waa maa tamiilu ilayhi ilayhi nafsuhu almariida nacam wayusamiihi hawadaas wuxuu alcaql caqli buu ku magacaabaya caqli ah, buu leeyahay caqligaa saas keenayo caqligaa raacayaa buu leeyahay laakiin caqligu waa hawadiis naftiisu waxay u sheegta weeyaan caqliga uu sheegay wa ilaa caqligu waa maxay caqligu of caqli buu leeyahay caqligu wax wuxuu ku taafuraa wixii loo sheego ayaa raad uga taga ma caqliga maxameda ma caqliga cumara ma caqliga nin walba caqligiis haduu yidhaahdo waa hawadiis o hay kastoo naska ka hor yimaada waxa weya waa caqli bain ah weya yuxakimu alcaqla ay bimacnaa anahu yatabicu maa yumlii lahu caqluhu saas w maganaysaa aladi masahu zayqu lcaqiida waqashiyathu suxub lkhuraafa yuxakimu lcaqla ee yajcalu caqlahu xakaman yuxakimu hawa hawada yajcalu hawa xakaman wayusami yusammiihi ay yusami alhawa hawada wuxuu ku magacaabaya alcaql lakinahu caqlun caqalahu can alhuda ila alhawa si ibnu qayim u ohan jira maarta laakiin waa caqli ka xiri xaqi hawana maarata u kiciyeeyey sida hadallada ku sheegi jira maarta harabuu min riqi aladii khalacuu lahu khuliquu lahu harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu wabtuluu biriqi nafsi washayaan buu ibn qayim waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray markaase waxa weya waxay u carareen addoonnimo shaydaan iyo naf inay shaydan unoqdaan iyo hawo inay maarata gacanta ugalaan shaydaan iyo naftooda addoon unoqdaan mid waa midkaas weyaan dadka qaarkood yuxakim alcaql hawadiisoo raaca caqli buu ku magacaabaya wayacdilu wuxuu ka tegayaa ka fogaanayaa ama ka dheeraanayaa can inas naska qur-aanka xadiiska iyo qur-aanka hawow ka raacaya wayacdilu wuxuu ka leexanaya can inas ila lhawa u leexanaya wahal ilcaqlu caqligu miyuu yahay ilaa fi nasi naska mooyaane yani caqligu iyo nasi inay iskhilaafaan ma dhici karayso wailaa caqligaa jiran markaas marad uu ku jiraa nacam caqliga maaratay ayaan qaadanaya leya caqligu waa inuu asalka raaca daliilka inuu raaco weeyaan wayastamsiku wuxuu qabsanayaa bidaciif ay bilxadiidi daciif xadiiska daciifka uu qabsanaya wa yabcudu wuxuu ka fogaanayaa can saxiix can daliil saxiix daliilka saxiixana waa ka fogaanaya yastamsiku bidaciifi wa yubcidu can saxiix yani wuxuu qabsanaya xadiiska daciifka ah xadiiska saxiixana waa ka tegaya markuu saas u leeyahayna waxa wey hawadiisu uska raacay xadiista tii maskaxdiisa say doonayso iyo hawadiisu keenta waa saxiix weya ah, walow mid adcaf fi axaadii axaadiista mid utaag daran ba ha noqdee haddow hawadiisa ou ka hor yimaado walow maaratay min asax axaadiis ou noqdee agtiis waa daciif weya marka caqligiisa xakumaya sixada iyo dacfiga sanadi xakumi maayo السند laa yحkم عindh الصحة والضعف وإnma cqل hو اladي yحkم ma waaفqa hwah fahuوa صحيiح وma khaaلفa hwah fahuوa ضعيif qaaعidadiis waa saas weya cqligiis on walow kana fi صحيح الbخaarي hadduu hawada khilaaf waa ضaciif bu le mart ima buخari baa soo wariyay ahlbidcda lagu yaqaana maarta inay ma garanaysaa nusuusta ضaciifka kaliya ay ka daba wareegaan kuwa nusuusta صaي ay tuuraan cqligu kasoo jeeda daraadeed ويsتمسك بالحdيث الضعيف ويبعd عن الdليل الصحيح hذا من dأب المبتdعة أجهل الناaس في النقل وأحمق الناaس في العqل dliilka aad bay jahlin way yihiin dadkana waa u maskaxun yihiin ويuqاal لahma eg waxaa lagu magacaabaa مبtdعada أيضا sidoo kale أهل الشhبهاaت baa l ihahda أهل الشhبهاaت أصحاaب الشhبهاaت maxaa yeele caqiidadoodu waxay ku dhisan tahay shubahaad waxaas dhex galay wa hiya awha min beyt lcankabuut hadaykan waxay caqiidada ku dhisaan wa yusama kadalika waxaa sidoo kale lagu magacaabaa ahlu ahwaa dad hawo iska raaca hawadooda ayaa lagu magacaabaa liannahum yarkabuuna ru-uusahum hawadooda unbay iska gaalaa ma garanaysa farayta ma itakada ilaah walidaa sidaa daraadeed cabdulaahi ibnu mubaarak wuxuu ahay raximah llahu tacaala wuxuu ahaa yusami mubtadicata mubtadicada wuxuu ku magacaabi jiray alsaaqira ee ohan jiray maarta wa huwa ismun cala musama naftooda haba weyneeyene waa dad liita saasuu dhihi jira asaaqir fa kulu man khaalafa daliila fahuwa sagiir daliilka sharciga ah qofkii raac qofkii khilaafa qofka ima qaala dahabiy xaafid dahabi wuxuu yihi raxmat ullaahi calayhi idaa ra-ayta hadaed aragtid almutakalima midka maaratay mutakalimka ah mutakalim almutafalsif weeyaan ka falsafadaha akrinaya ee caqiidadiisa falsafad ka dhigay haddaad aragtid ninka mutakalimka ah almubtadica ee ah waa cusub diinta kusoo daray oo yaquulu odhanaya dacnaa min alkitaabi walxadiid inaga dhaaf qur-aanka iyo axaadiista inaga daa wahaati lcaqla caqliga si yani qur-aanka iyo axaadiista inaga dhaafe maskaxdu waxay maarata fahmayso oo caqliga inoo keeno noocaas odhanaya ah, kitaabka qur-aanka inaga dhaaf dacnaa min alkitaabi walxadiid wahaati keen alcaqla caqliga keen caqliyaadka waa lahahdo caqliyaadka caqliyaad waa lahaan jira wax ku dhisaan master ay ka dhigaan masterka ay ka duulaan caqliyaad iyo mumkinaad iyo mustaxiilaad iyo waxyaalaha ay maarata hadduu leeyahay nooca keen oo caqliga miyo aaraada ayuu maarata awoodda saarayaa faclam ogaaw anahu asagu abu jahlin saaxibu jahl inuu yahay nin saaib jahil saaibu jahil u yahay ogaaw laysa cindahu cilm wa inamaa cindahu jahl wa idaa ra-ayta haddaad aragtid asaalika midkaa cibaadaysanayo ahlu cibaada isku tilmaamaya asaalik fi ariiqi lqowl waxaa uga jeedaa dadka maaratay tasawufka waxyaalaha qaar muujiya oo iska dhigayo saalika ayagaa loo ahlu suluuk bay u yaqaaneen haddii aada aragtid altawxiidiy ee tawxiidiga ah tawxiidigu waxa weya min asxaabi wuxdat saalikiinta qeybo kamid a madhabka ibnu carabi iyo ragga lamid ahaa ibnucarabi iyo xallaaji iyo nimankaasa waxay oran jireen waxaana la yihahdaa tawxiidiyiin lakiin tawxiidka u qaadana ilah la keliya waa koonka dhan in la mideeyo weya ah. wuxdat lwujuud koonka dhan waa isku mid midmideeyihiin koonka dhan waxa weeyaan laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeyaan ilaahay mooyaane wax kaloo jira koonka maba jirto wax alla wax koonka jooga waa ilaahay haddaad aragtid maaratay raahibka kaniisada ku jira waa ilaah caqiidada waxaa kamid ah maadaama laa ilaha illa allah macneedu ay tahay laa wujuuda ila allah alle mooy wax kaloo jira mala koonka waxaad aragta waa alle waxaa kamid a ah marka caqiidada fircawni inuu ka oqoon badnay nabi muuse ilaahay inuu aqoon basna markuu leeyahay ana rabukum laclaa xaq gar buu ku taagnaayo dee wax alla aan ahayn baa arki mayn buu leeyah marta ah. markaasuu midkood wuxuu yihi wama alkalbu walkhanziiru ila ilaahana wama allahu ilaa raahibun fi kaniisati ciyaada billah ah. marka caqiidadaas waxa weeyaan koonka dhammaantoodii waxuu arkaaba isdhex galeen alla y waa isku milmeen koonku marka tawxiidiintu saasa loo jeeda waxid lwujuud fikriga ah qaarkood dadka qaar bay yidhaahdeen allay la midoobeen qaar waxay aamisayn koobka dhammaar ayaga sii kala mutarifsan xalaaj wuxuu ohan jiray wamaa fii jubatii ila allah wixii loo dilay weyaan qamiiskayga alla mooyaan cid kale kuma jirtoba ninba walaal uu qorayo asuu min araxmaan iraxiim ilaa fulan ibn fulan buu qora warqad waxa wey min araxmaan iraxiim isagaa iska wada ilaa fulan ibn fulan waa lwujuud weyaan Ah, fikra jirta gruubka marka sheekhyada qaarkood aada dukan waa laleeyahay afartan sanadood wa min karaamaatihi anahumaa sajada lilaahi arbaciina sanatan kuleeyahay karaamadiisa waxaaba kamid a ah ilahay inuusan usujuudin afartan sano karaamadiisa kamid kuleeyahy waxa weyaan waa waxdat lwujuud maxay tahay inuusan usujuudin afartan sano ilaahay ma usujuudin leannahu waxa weeyaan caamada waxay u sheekeeyaan maka kusoo dukadaa laakiin xaqiiqada fikraddu saas ma aha waxa weya wuxuu gaaraa darajat lyaqiin bay aaminsan yihin darajo layihaado wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbi caabud ilaa yaqiintaa ka gaarto yaqiinta ayagu waxay haystaan xaqiiqatu waxd lwujuud markuu yaqiinta gaaro cibaadada waa ka dhacaysaa kitaabka munaaqibka ku cileeyey ku taallaa alxuliyatu xaalu laa tucabaru bilisaani lmaqaal faman aamana qabla wujuudi اlxaali faqad kafara waman cabad allaha bacda wusuli faqad ashrak munaaqib ku taala fi darabaanka xuluuliyadu waa ilaahay binaadam saddex galay weya shuruuda qaarkood waa midka kristaanka o kale habkay aaminsan yihin saddexda mid isku midka ah shuruuda qaarkood dabka darajada gaara marka sheekhu asagoo haddaad darajadaas intaada gaarin aada aamintid waa kufrinaysaa an ma suurada karti kuleeyahy laakiin haddaad ilaahay caabudid markaad darajada gaartid waa gaal baad noqonaysa da ilahay caabudid shicraani iyo cleeyo liannahu saara ilaahan yacbudu ilaahan bu yiri marka gruubka tawxiidiyiinta la yihahdo wa saas weyaan ilahay koonka raga tawxiidka waxay ku fasiraan laa ilaaha ila allah alla mooyaane wax kaloo jira ma laha wax joogaba koonka ma jira ilah wey marka geedku waa ilaah dhagaxu waa ilaah waxawey kan waa ilaah laa ilaha illa allah ay laa wujuuda ila allah wax jira malaha alla aan ahayn yani kulu man huwa mawjuud huwa allah kelmatu waxay soo subxaana allahi buu leeyahay laakin subxana allah taa naqan maha subxaana allah ilahay baa ka nasahan asaga mooyaane wax kale koonka inay joogaan marka waa musiiba weyaan nimankaasa marka la yihahda tawxiidiyintu waa niman noocaas ya kutub le maarata qoraalo fikrad leh laakin waxa way fikri nasaara iyo waxay ahaayeen waxay ahaayeen zanaadiqa islaamka soo gala islamka inay gudaha ka burburiyaan munaafiqiin bay ahaayeen zanaadiqa ah saa darteed culamaha islamka waa la dagaalameen xaafid ibn xajar iyo raxmat ullaahi caleyhi ibn carabi iyo waxaa dhilahay caalimkii weynaayo maa garanaysaa xaafidka ibn lcarabi almaliki iyo wakufaar bay yihahdeen marta dhammaantood gruubkaas waa munaafiqiin weyaan marka bu ka ujeedo weeyaan wuxuu leeyahay haddaad marka artid boori waidaa ra-ayta saalika saalika midka qaado fi ariiqi qowm altawxiidiyi ee asxaabi lwuxdi lwujuudka o yaquul oray haddaad artid dacnaa min annaqli xagga inaga dhig naqliga yani naqli wixii lasoo rabay alqur'aan wasunna kitaabka iyo sunna xagga inaga dhig wa min alcaqli caqligana xaggana dhig caqligii falaasifadana xaggana dhig wahaatikeen addawqa dhadhanka iyo walwajd hilowga iyo dareenka inoo keen marka ohanayo saas haddaad arteed faclam waxaad ogaataa anahu ibliis inuu ibliis yahay ogaal oo qad dahara muuqday bisuurati bashar bini aadam maaratay qaabkiis kusoo baxay waa ibliis bini aadam iska soo dhigay xaafid dahab raxmat ullahi caleyh ah, kitaabka iyo sunada iyo caqliga agga naga dhig haati dhawq walwajd yani dhawq leanna diintooda waxay ku dhisan tahay khuraafaad iyo manaamaad ah, waxa weeyaan waxaad dareemayso adigu dhadhamin karayso maaragtay kuleeyahay ma dad kale ma dareemi karaya ma arki karaya ah, lakin saa usocoto usocoto usocotaad dhadhan gaara iyo dareen gaaraad yeelanaysaa inaad maskaxdaada xagga dhigatid oo dalilka xagga dhigtid oo naftaada riyaadooyin iyo laylis gaara gelisid ah, markaa kabacdi baa dhawq iyo sho waxaad gaaraysaa ijhaam bay kule waaan dadka kale aysan dareemi karan bisnaanaysaa ah, karaama waxaa ku furmaya maadarashado kale marka mabdoodu noocaas ku dhisan yihi haddaba markaa ku yihahdo waxaad ogaataa noocaas midkaad arti artid soo kule dacnaa annaqla min alcaql caqliga iyo naga dhaaf iyo maarata daliilka waxa weeyaan faclam og wahaati dawq buu leeyahay walwajda keen maaratay nasihi dhadhanka iyo maarata dareenka shawqa faclam waxaad ogaatay anahu ibliis inuu asagu ibliis yahay qad dahra muuqday bisuurati basharin bini aadam maarata qaabkood kusoo baxay ibliis qad tashakar ow hadduusan ibliiskii laftigiisa ahayn in lam yakun ibliisan xaqiiqiya fainahu qad xalla waxaa dhex degay fiiha isaga dheiis qad xalla e, e, ibliisu fiih ibliis baa dhex degay markaasuu carabkiisa ku ku maaratay carabkiisa ku hadlaya fain jabunta minhu haddaad marka ka fil ka duqonowdid ama ka filayowdid jabunta haddaad filayowdid duqonowdid minhu asaga min munaasacatih waa munaasalatih inaad iska celiso haddaad awoodi weysid fahrubka maxaa yeelay caqli iyo cilmi midna kaa yeeli maayo wailaa haddaad awood u yeelatid fasrachu legid wabru ku fariiso calaa satri xamadka oo fariiso waqra caleyhi aayat lkursi shaydaan aayat kursi kumaartay ku fariisatid aayad kursi ku aqri shaydaan aayad kursi buu ku cararaa wa aad kursiga ma ma garanaysaa aayad kursiga tawxiidka weya raxmat ullahi caleyh yani ninka laado xaafid dahabi iyo asaga iyo raggaas dhib weyn baa kala gaaray ah, raggaas ma garanaysa casrigiisina waa badnaayeen dhib weynna waa kala gaaray marka wuxuu kuleeyahay haddaad maarata awood u yeelato talegadid xabadka uga fariisatid aad kursi ku akriha ka carare shaydaan weeyaan ibliis aad kursiga lagu akriya ah, jini iyo ibliis waaa lagu arinjis aad kursi maha wuxuu yihi wabru ku fariiso calaa sadrihi xabadkiisa xataa laa yaflut waqra ku akri caleyh dushiisa aayat kursi ku akri xataa yadhaba minhu shayaan wanaqhu cijina maarta cigana ugu dar intaha kalaam waa dhamaad maarta ku fariisato xabadka uga fariisato ciji buu intaha kalaam wa qaala ayda raximah llah wuxuu yihi sidoo kale ilaahay maarta ha u xaafi dahabi wa qara'tu waxaan akriyey bihadi shaykhi lmuwafaq bikhadi shaykhi lmuwafiqi muwafiq diin ibn qudama weyaan raima raximah llah radia allahu tacala canhu qara'tu waxaan akriyay bikhadi shaykh muwafiqi diin ibn qudama qaala inuu uri samicnaa darsahu darsigiisa ayaan dhegeysanay ninkuu darsigiisa dhegeystay waxa weeye ibn ibna abi casruun caalim shaam qaadigeeda sacad cabdillaahi bn maxamed ashaafici wuxuu dhintay adugu taqriiban koob iyo tobankii ramadaan sanadku markuu ah shan bo shan boqol sideetan iyo shantii markaa darsigiisaan soo xaadirnay ayuu yihi waxa odhanayaa sheekh muwafaqudiin ibn qudama ibn qudama waa sheekha xanaabilada oo kitaabka muqniga iska leh ibnu qudama darsigiisii baan maqalnay darsigii maaragtay ibn casruun ibn abi casruun maca akhi abi cumar aniga iyo walaalkay wada socona abi cumar wanqaacnaa markaasaan ka go-nay darsigiisa wanqaacnaa can darsihi darsigiisa ayaan ka go-nay fa samictu waxaan maqlay akhi walaalkay abu cumar oo yaquulu odhanaya dakaltu calayhi waxaan usoo galay ibna abi casuur baan usoo galay ibna abi casruun aan bacdu markaa dabadeed bacda muddat inqiaac markaa muddo ka maqnayn ayaa dib u nimid buur maarta fa qaala qaadi qaadigii marka wuxuu yihi lima qadactum canii maxaad iiga uga maqnaatay darsigii yani ibn ibn abi casur casruun baa ohanaya lima qadactum can darsi lima qadactum canii qultu waxaan idhi ninka ohanaya waa abu cumar walaalka maarta ibnu waxaan idhi ina unaasan dad baa yaquuluuna waxay odhanayaan inaka ashcariyun adigu ina ashcari tahay dad baa saas ku ohanaya fa qaala wuxu qaadigii wallah alla baan ku dhaartay maa ana anugu ma ahi ashcariyun mid ashcari loo nisbeeyey maahi anahum kaanuu marka waxa uga jeedaa shaahidka kaanuu yataxaashuuna eh, alahda can mubtadica walow shayguba ha noqdee markaa shay aan ku tacalluqin bidcadooda ma garanaysaa waxaa dhici karaya mubtadicu inuu luqada carabiga yaqaano maalan oo aada u yaqaano macnaheedu ma ahan inaan laga qaadan karinin laakiin haddii la heli waayo cid kale waxa weya markaa ay daruura timaado qofka isagoo garanaya hadduu aqoon u leeyahay oan la siri karaynin laa ba-s culimadan baan ka qaatay laakiin haddii ay ka dhacayso mubtadicu inuu bidcadiisa kusii dhiirado ama u maaratay huruur ku abuurto markaasoo kale waxa weeyaan inaan laga qaadan ayaa la doonaya ama uu ka baqayo qofka wuxuu ka qaadan marka uu leeyahay ashcari maslada la ashaacir ama ashcari la yihahdo imaamu abu xasan alashcari raxmat ullaahi calayhi markii hore darajooyin badan wuxuu soo wuxuu ahaan jiray muctazili baxti ah cid inkiri kartana ma laha lan cumrigiisa in fara badan bu muctazili bu ahaa kabacdi muctaziladii waa kasoo tegay meel dhexe ayuu yimid qeybna muctazila ku raacay qeybna ahlu sunnaha ayuu ku raacay oo madhabka maarata kulaabiyada ayuu qaatay kabacdina waxa weeyaan intiiba waa kasoo tegay oo madhabkii ahlu sunna waljamaca uu soo laabtay in fara badan oo maanta ashaacirada sheegta madhabkii dhexaay intuu joogay kulaabiyadii qaataan laakin abu ab maaratay abu xasan alashcari waxoran lahaa waktigii dambe uu maaratay wadado salaf usoo laabtay oo kutubta dambe ka alifay alibana oo kale kitabka dna alifay way ka tageen ma qaataan marka oo intuu muctaziladii iyo kulaabiyadii isku jiray fikrigoodii ahaa ayay weli ku haran markaas leyihin maarata calaa madhabi abu xasan alashcari baa naha abu xasan ashcari lakin wa ka toobadkeena si cad buuna usheegay inuu maarata usoo laabtay masaaishii maaratay ahlsalafku usoo laabtay ahlusuna waljamaca marka shacrinima hadda waxu ujeedaa madhabkii qaldanaay ee ka kooban in la inkiro sifooyinka ilahay in badan oo kamid ah waxa ay sugayaanba waa toddoba keli ah sifooyinka ilahay madhabka dhexe toddoba keliya ay sugayaan ma garanaysa u dhow inta kale waa inkaraya ilaah ilaahay waa naxariistaa lama odhan kale kuleeyahy imse aayad baa qur-aanka huwa ah araxmaan raxiim ka buuxda ilaahay waxa weeyaan ilaah dadkuu jecel yahay wallahu yuxibu lmuxsiniin ilahay dadkuu jecel yahay lama ohan kara kuleeyahy ilaahay waa caroodaa lama odhan karo subxaana wa tacaala ah. marka waa madhabkaasi maaratay qaldan qur-aanku ilahay hadalkiisa maahan bay aaminsan yihin xaqiiqata maxaa yeele ilaahay hal mar buuba hadlay leeyihin mar kale maba hadlinba qur-aanka markaasay leeyihin waa kalaamun qadiimun ah. hadal hore oo ilahay horma ku hadlay oo qur-aanka ayaa ku hadlay waxa wey alqur'aanu cibaaratu can kalaam illah hadalka ilaahay baa laga fasiray ilahay halkiisa maa marka waa madhabkaas dhexe oo maarata mubtadica ah ayaa madhabka hadda ujeeda weeyaan ee madhabkii dambe imaam abu xasan alashcari ma aha an wuxuu usoo laabto abu xasan alashcari madhabkii salafi usoo laaftay waqtiga dambe ma garanaysa markaasuu mualifku wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay in samictu qultu ina naasa yaquluuna inaka ashcari dad baa waxay ku leeyihiin ashcari baa tahay faqaala wuxuu uri wallah ilaahay baan ku dhaartay maa ana ashcari anu ashcari ma ahi ku ashcari loo nisbeeya ma ahi ashcari ma ahi hada macna xikaaya imaam dahabi baa wuuu leeyahay qaala dahabiy dahabi baa wuxuu leeyahy hada ay kalaam aladi naqaltu hadalkaas soo guuriyey waa macna alxikaaya waa macno la wariyey weeyaan hadalkii aan ka shekeeyey weyaan walaysa nasan yani naskii laftigiisa ma ah leanna lafdigii asaga uu yiri buusan hubin marka xikaay ahaan baan kusoo guriyay buu leeyay waana wa qaala malik raximah llah imaamu malik wuxuu yihi allah u naxariistee laa taud lilma laa yukhadu lcilmu cilmiga lagama qaato can arbacatin afar lagama qaato afar qofood cilmi ha ka baran safihin can safihin mid maan gaaban maskax gaaban yuclinu safah safahnimadiisa caddaysanaya ama waxa weya waa faasiq fisqigiisa caddaysanaya wain kaana haba ahaadee dadka midka uwarin u warin badan baa ha noqdee maxaa yeelay safahnimadiisa ayaa waxay ku cambaaraysaa xadgudub maarata waa ko ninaan maaratay warac lahayn oo alla kacabsi lahayn oo safiih oo xadgudub samaynaya nusuusta ha ka qaadan buura waa in kaana arwa naas dadka kale u warin warin badan ba noqda waa mid waa ko kan labaad wa saaxibi bidcatin laa taakhud alcilma an saaxibi bidca bid bid bidca u saaxiiba cilma ka qaadana oo yadcuu ugu yeeraya dadka ilaa hawaahu naftiisu waxay jeceshahay laga qaadan maayo qofka hadduu bidcada dadka ugu yeerayo kaas ijmac weyaan laakiin ma laga qaadan karaa meeshii aan ku xirinayn markaas fikradiisaas su-aasha imaanaysa saddexaad waxa weeyaan waman qofna ha ka qaadan cilmi yakdibu fi xadiid innaasi dadka warkooda been ka sheegaya qof warkaad dadka been hadduu ka sheego ilahay inu ku abuurta udhowda ka qaadan buuri man waman yakdibu fi xadiidi innaas wain kuntu anba ahaadee laa atahimuhu midaan tuhmaysanaynin o malaynaynin fi lxadiisi xadiiska been ku sheego been baa markaa suurtagal ah <clears throat> marka ninkaad arto dadka been ka sheegayo inuu ilahay been ka sheegana waa dhuda afaraad waxa weeyaan waa saalixin caabidin faadilin wa saalixin can saalix nin wanaagsan ha ka saalixaasoo caabidin cibaado badan oo faadili wanaagsan in kaana haduusan yahay idaa kaana hadduu yahay laa yaxfadu midaan xifdinaynin maa yuxadisu bihi waxuu dadka u sheegayo licadami salaamati min algalad weyaan marka culamada qaar oo fiicnaay bay culamadu xadiis daciifiyaan xadiistooda iska qaadan waaye maxay leeyihin liannahu laa yumayiz maa aqbala wamaa adbar wax tegey iyo waxay u yimid kalama garan ka qaata markaa saxake saxake khaladake khalada ma garan karayo marka cilmiga xadiiska sanaacadiisuusan lahayn marka isagu inkastoo fiican yahay laftigiis ah. baqiya ibn waliid baa kamid oo ah, xadiisu baqiyat laysat naqiya fakun minha calaa taqiya ohan jira saas bu ahaa nin fiican bu ahaa laakiin ah, ciddii u timaada unbu maarta wax ka qadan jira fa yaa ayuha aalib roy ku jirtid xaalad ba yani baaxad weyn oo ballaaran oo aad dooran karto moylaheedyo ay jiraan suurtagal aad kala dooran karto saacada saas ujeedaa cala saacati aad tahay oo arintadi gacanta kugu jirto iyo wal ikhtiyaari doorasho qofku waxa weeyaan culimo fara badan bu haystaa maadadu doonay dad badan bu ka baran karaa marka qofkaas waxaan lenaha waa qof ku jira saaca iyo ikhtiyaar arrintiisu waa waa u ballaaran tahay mesha qofku ka dooran karaa cilmiga haddaad marka noocaasa ku jirtid oo saca waqtiyaar oo arrinkaaga uu yahay falaa taakud can mubtadicin nin mubtadic ah ka qaadan laakiin ma dhici karta qofku inuu muar yaha dhici karta jaamacaduu dhiganaya jaamacadda waxa way mubtadica ma wax kar mayaale ma joogaan maalan meesha shahaada uga bila uga soo garanaysaa macallin mid shuuciyaaba ka ah fahmaysaa iyo mid maarkisi ah hada muar waa qof ka duwan maarata laakiin markii u maaratay doorashadu adag ay ku taalo dooran karaysa maslada ka hadlaya hadda midoobey ha lagawa tago ma ahan yani jaamacadaha adduunka waxa laga yaabaa inay noocaasoo kala dhigaan mid markisia mid magaranaysa shuuciya mid bacfia mid ma garanaysaa noocaasoo kale macalime bagan yihin maada yafcal muxuu sameynaya marka markaasi waa masala idraariya ku imaanaysa maarata saasuu kuleeyahay fayaa yuaalib idaa kunta fi saacati wlkhtiyaar falaa taud ha qaadana can mubtad wa ka barana mubtadacaasoo raafidiyin raafid ah shiici abubakar iyo cumar iyo saxaabada nabiga lacnada gaalaysiyana waxa ka qaadana aw khaarijiyin ama mid khaarijiyo muslimiinta gaalaysiya isna waxa ka qaadana maarta qullaad ah aladiina kharajuu can mujtamac alislaami wayukafiruun kaasna waxaa ka qaadanaya lan cudur buu kugu abuuraya waxa weyaan muslimiinta naceybkooda ee gaalaintooda sahlan maarta aw murjiiyin mubtadaca kale waa waa murji khaarijiga dabagediskiisa weya waa caadi yos mid qabo wax kastaba diintiisa hore logu ciyaaro ah, muslim oo noqo magaca sheego islaam laakin waxa weya diintu waa boollo halagu tunto maarta ah, kaasna murji baa la yihahda maarta ah, diintu waxu haystaa kalar ama hawaaye ama waxu haystaa magac la sheegto loo dhasho khaariji waa waa naqiid iyo taraf waxa wey agga kala joogaan midna waxa wey aggan bu ku xadgudbay gaalaysiinta midna wuxuu ku xadgudbay xagga tamyiicinta ah. midna xagga tamyiicinta maarta ayuu ku xadgudbay khaarij iyo raafid waxa wey khaarij iyo murji soo jeedaan aw qadariyin falaa taakud can qadariy mid qadari ah aaminsan maaratay qadarta allaba inaysan jirin ah, qofku wax kastaba oo maarata isagu samaysanayo aw quburiyin mubtad mubtadicin quburiy mubtadic qubuuraha caabuda kaasna waxba ka qaadan nin dadka odhanaya xabaalaha caabuda qabuuraha masaxda hadaa huwa quburiy marka kaas waxa caqiidadaada u luminaya maarata ka ohanaya sheekh cabdiqaadir dhulku taaka taaka ugu jiraa meel kasta aad joogtaba waa jooga ka ohanaya waa qubuuri haada ma garanaysa dadki culimadi dadka ma alkhayrka caabudaya ma garanaysa alkhayrka caabudaya marka kaasna ha ka qaadan caqiidadu kaa luminayo <coughs> wahaakada sidaas marka ku soco o qofka maaratay ahlulxaqa oo eh, ahlu ah wax ka baro fa inaka adigu lan tabluga gaari maysid mablaqa rijaali raggu meeshay gaareen tabluqa ayuha aalibu mablaqa rijaal rijaalka cilmiga yeeshay meeshooda gaari maysid saxiixa alcaqdi caqiidada sumida saxiixa ay tahay fi diini diinta matiina alitisaal xiriirkiisu mid xoog leeyaha gaari maysid billahi ilaahi saxiixa anadari yani aragtidiisu miday saxiix tahay gaari maysid oo masaa-isha arki karaya xaqa ah oo takfu lahara raadka raacaya ahar anabiy oo asxaabi raacaya meeshaas ma kuwa mubtadicada inaad gooydid mooyaane iyo bidcadooda mooyaane si kale meeshaas ma gaari karaysi bimart wadada aad ku gaari kartaa waa wadadaas maarta inaad qaadid wadadii salaf saalix caqiidatun saxiixa itisaalu billahi alqawi saxiixu nadari fi lmasaa'il walcaqiida waxa weeyaan waddo kale kuma gaari karaysid inaad saxaabadii nabiga iyo saxaaba raacdid mooyaane oo mubtadicana aad goysid iyo bidcadooda ilaa bihajri lmubtadicati wa bidcati <clears throat> wa siyar kutubta maarata siirooyinka taarikhda culimada ka hadasha noloshooda maalmo nololeedka culimada eh, sida kitaabka hadda soo wax kasoo maalif ka soo guriyey siyaru aclaami nubala lidahabi wa kutubu siyari siyarka kutubtooda iyo wlictisaami wa kutub ictisaam kutub ictisaam waxaa la kutub lictisaam bilkitaabi wasuna kutubta qabsashada kitaabka iyo sunada ictisaam biastimsaak bisunati maarata qabsashadeeda oo wadada salafka hadlaysa xaafilatun ay maliatun way ka buuxda biijhaazi ahli sunnati cala lbidca ahlu sunnadu say ula dagaalameen bidcaday ula dagaalameen ijhaaz ijhaaz yani baabi-inta ay baabi'iyeen anahum jahazuu way gooyeen way baabi'iyeen nacam ayaa ka buuxda ahlu sunnadu say u baabi'iyeen ahlu bidcada maaratay ijhaaz ahli sunnati calى اlbidcati sida imaam awsa